بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaanu ka baxnay saxaabigii noogu soo dembeeyey saxaabi aad iyo aad u qiimo badan taariikhdiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabo fara badan ayaada lagu soo dejiyey khayr fara badanna lahaa baanu ka baxnay waxaanu gelaynaa saxaabiga noogu xiga waa cuqbata bin caamir aljuhaniy cuqbat bni caamir aljuhani saxaabiga lagu magacaabaanu gelaynaa oo aan qaadanaynaa taariikhdiisa haadaa kan haadaa waa kanaa rasuulu ullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama oo yabluqu soo gaaray mashaarifa yadriba yadrib iyo magaalada madiina duleedkeeda bacda tuuli lahfatin bacda tuulin dheeraasho kadib lahfatin lahfo iyo sheekayn laga sheekaynayay ama xiise loo qabay dheeraanteeda kadib iyo taraqubin taraqub sugitaan asagoo la sugaayey wax badanna lahfo iyo sheekayn laga qabay ama kalgaceel loo haayey kadib dheeraan ay dheeraatay kadib ayuu soo gaaray magaalada madiina duleedkeeda wahaa hum ulaa'i waa kuwan ayagiina ahlu lmadiinati magaalada madiine ehelkeeda adayibati magaaladii dayibada ahayd ee tiibka ahayd ee wanaagsanayd ehelkeedana yatasaaxamuuna waxay buux dhaafiyeen fi duruubi jidadka wa fawqa suquuxi lbuyuuti iyo guryaha saanqaafyaalkooda dushooda yay ciriiriyeenay buux dhaafiyeen muhalliliina ayagoo towxiidsanaya mukabbiriinna takbiirsanaya faraxan farxad ay u qabaan darteed biliqaa'i nebiyi raxmati nebiga naxariista u saaxiibkaa la kulankiisa farxad ay ku faraxsan yihiin bay magaalooyinkii jidadkii la buux dhaafiyeen ay la cidhiiriyeen guryaha sutuuxooda korna ay koreen way la towxiidsadeen farxad darteed mukabbiriin ayagoo mukabiriin ahoo ilaahay weynaynahaya faraxan biliqaa'i nebiyi raxma nebigii raxmadda u saaxiibka ahaa la kulankiisa farxad ay ku farxan yihiin iyo wa saaxibihi saaxiibkiisii asidiiq waa abubakar abubakar iyo nebigoo isla socda waa aahunna waa aahunna waa kuwaana ayagiina waa sibaaya gabdhihii almadiinati magaalada madiina alsagiiraati ee yaryaraa yakhrujin waxay la soo baxeen way soo baxeen ayagana wa fii aydiihin gacmahooda xaal uu ku jira addufuufu gurbaano wa fii cuyuunihunna indhahoodana uu ka buuxo ashawqu hilow musaqridaatin ayagoo faraxsan amase mashxaradaaya muradidaatin ku celcelinaya aqbal badaru calayna min faniyaati اlwadaac wajaba ashukru calayna maa dacaa lilaahi daac ayagoo sidaa dhahaya oo daf wata bannaanka u soo baxay aad u faraxsan oo mashxaradaya kuna celcelinaya aqbala waxaa soo qaabilay oo noo yimid albadru dayax afari tobanaad ah rasuulkay ula jeedaan calaynaa korkeenna ayaa ayuu noo dhashay alaca way jirtaa ashraqa way jirtaa calayna min haniyaati اlwadaac buu nooga soo baxay waa meesha haniyaat اlwadaac lagu magacaabo madiine waxay lahayd meel marka qofka la sagootinayo mar allaala marka lasii sagootiye looga soo haro meeshaasaa haniyaat ulwadaac lagu magacaabi jiray waa buurtii sagootinta wajada waxaa waajib nagu noqday ashukru shukrin calaynaa korkeenna maa dacaa intuu u yeerahaya lilaahi ilaahay diintiisa dadka daaci nin daaci ah qof daaci ahoo dadka diinka ugu wacaya in allaala inta la helayo shukri baa korkeenna waajib ku ah in allaala intaan haysano qof qaladka naga saxa oo mar allaala markaan qaldannana dhaha jooji waxaad waad qaldanto ilaahay ka cabso dadku kheyri wanaag bay ku jiraan laakiin maalin baa la weyn doonaa hal qofood oo khayrka kuu sheega ilaahay subxaana wa tacaala ummadda wuxuu khayr ku siiyaa intay macruufka is-amrayaan munkarkina iska reebayaan nasiib iyo khayr waaye inta la heli karo qof khayrka noo sheegaa dadaa waxay ugu necbiin qofka qofka khayrka u sheega wahaadaa kanna mawkibun waa dadkii la socday alrasuuli alkariim rasuulkii qiimaha badnaa yata'aadaa socda bayna asufuufi safafyaalka dhexdooda taxufuhu oo ay hareeraysay almahaj qalbiyadii ama quluubtii almushtaaqati ee hillowga qabtay quluub hillow ku jirtay ayay koob ayay koobtay wa taxutuhu waxaa hareeraysay alafidatu quluub adtu macno oo mushtaaqa iyo tawaaqahada waa iska hillow labadaba quluub hillow fara badan ku jirtayna ay markaa koobtay oo watanfuru daadinaysa ama daadisay xawaalayhi rasuulka dhinacyaalkiisa dumuucu lfaraxi ilintii farxadda iyo wa basamaati suruuri dhoola caddayntii iyo muusoodkii farxadda waa kana mawqibkii muslim nebiga la socday ayagana safafkiibay ku dhex socdaan waxaa hareeraysay quluub aad yaad hilow u qabtay waxaa koobtay af-ida ayagana hilow qabtay waxaa lagu daadiyey oo waxay daadiyey dadka xawaalayhi rasuulka gaararkiisa dumuuculfaraxi farxadda ilinteeda waayo qofku markuu farxo mararka gool ka mida wuu ooyaa wa annahu huwa adxaka wa abkaa ilaahay waa ka qosliyaa waana ka ooyaa subxaana wa tacaala hal shay baa laga yaabaa inaad ku qosasho kuna oyso hal arrin baa suuragal ah inaad ku farxdo farxaddiina markii dambe oohin markaa beddasho marka ilin farxadeed ayaa timid iwabasamaad dhoola caddeeyay muusood assuruuri farxadeed laakina cuqbata bin caamir aljuhaniy cuqbat bni caamir aljuhani lam yashhad kama uusan qayb gelin oo kuma jirin markabu rasuulillaahi rasuulka dadkii la socday salawaatullaahi calayhi naxariisyaalka alla korkiisa ha ahaatee mowqibkii meesha yimidna kuma jirin walam yascad mana uusan ku liibaanin biistiqbaalihi nebiga soo dhowayntiisa maca almustaqdiniin dadkii soo dhowaynaya micigooda inuu la safto nebigana uu soo dhoweeyena kuma liibaanin dadkii la soo dhowaynayay inuu galana uma suuro gelin daalika arrintaa waxay ahayd لأnnahu maxaa yeelay kaana wuxuu ahaa qad kharaja mid baxay ila albawaadi baadiyaha ayuu aaday biquniimaatin dhowr ari ah oo lahu asaga uu lahaa liyarcaahaa suu ugu daajiyo hunaaka meesha dhowr ari ou lahaabaa jirtayoo baadiye uu la aaday xilligaa waaba ka maqnaaba magaaladii madiina ari uu lahaa ayuu daajinaayo meeshaa buu la aaday bacda an bacda an ishtadda markay ku darnaatay kadib calayha magaaladii dusheeda asaqabu juuci baahi fara badan baa ku adkaatay wa khaafa wuu baqay calayha geelii ama geelii dushiisa arigii dushiisu ugu baqay alhalaaka halaag bacda an ishtadda markay ku adkaatay calayhaa korkeeda arigii waa suuragal saqabkii iyo waxaa ku adkaaday baahidii waayo abaar baa soo martay wakhaafa calayha wuxuu uga cabsaday dushooda alhalaaka inay halaagsamaan ay baaba'aan wahiya ayaduna waxay ahayd kullu maa yamliku wixii uu lahaa oo dhan oo min xutaami dunyaa adduunka dheefteeda xayntaa arigowba adduunoo dhan ka haystay intii buu la baxsadayoo wuxuu la aaday baadiyaha si ay daaq fiican ugu soo helaan meesha laakina alfarxata laakiin farxadii allatii damarad buuxisay almadiinaa almunawarati madiinadii iftiintay madiina almunawara waa madiinadii khayrka ee iftiinka iyo nuurka lahayd farxaddii ka tambadisay ka buuxsantay maa labisad ma daahin an inay ku faaftay caam ku noqotay bawaadiyaha baadiyaheedii alqariibata waalbaciida fogaa iyo dhowaa baadiyihii madiina u soo dhowaa iyo tii ka fogaydba way caam noqoto way gaartay wa ashraqat waxay gaartay fii kulli buqcatin buqca iyo goob kasta oo min buqacihaa goobaheeda adayibati ee tiibka ah ayay gaartay farxaddii magaalada wa balaqad waxay gaartay waxay gaartay tabaashiiruhaa farxaddeeda ama bishaaraynteeda waxay gaartay cuqbat bni caamir aljuhani bishaaradeedii ayaa waxay gaartay ugu tagtay meeshii uu joogay cuqba bin caamir aljuhani oo ah saxaabigaan qaadanay wahwa asagoo maca hunaymaatihi dhowrkiisii ari la joogaa baciidan meel fog oo fi lfalaati dhalolka aan la deganayn ama dhulalka aan la deganayn oo falaadkii baxgooyada ah ee fog asagoo arigiisa la joogaa meeshaasay farxaddii ugu tagtay falnatruk aan u dhaafno aan uga tagno alkalaama hadalka licuqbata bin caamir liyarwiya lanaa si uu nooga sheekeeyo noogu soo togiyo annaga qisata liqaa'ihi sheekadii la kulankiisii maca rasuulillaahi rasuulka uu la kulmay sala allahu calayhi wasalam qisadiisay u dhacday asbacdamuu baadiye joogay habka uu nebiga ugula kulmay aan hadalka asaga u dhaafno qaala cuqba cuqba wuxuu yidhi qadima rasuulu ullahi rasuulkii allah soo galay sala allahu calayhi wasalama almadiinata magaalada madiina wa ana anigoo fii hunaymatin dhowr ariyo lii aniga aan leeyahay arracaahaa daajinayo ilaalinaya famaa imtanaahiya maba soo gaarinba ilaya xaggayga khabaru quduumihi soo gelitaankiisa khabarkeedii maba isoo gaarinba xataa taragtuhaa ilaan arigii ka soo tegay wa madaytu waan u soo dhaqaaqay ilayhi nebigii xaggiisa laa alwi anoonan milicsanaynin calaa shay-in shay wax aan dhuganayay ma laha laalwi wuxuu la jeedaa anoon meelna dhuganaynin oo toos isaga socdaa calaa shay-in shayna dushii ayaa nebiga soo aaday falamaa goortii laqiituhu aan la kulmay qultu waxaan idhi tubaayicunii yaa rasuula allah ma ila mubaayacoonaysaa rasuulkii ilaahayow qaala rasuulku wuxuu ii dhahay faman anta warkumaa tahay marka hore yaa tahay adiga qultu waxaan idhi cuqbat bni caamir aljuhaniyun waaye qaala wuxuu yidhi ayumaa keebaa axabbu ilayka xaggaaga loogu jecel yahay tubaayicunii baycata acraabiya aw baycata hijra ma waxaad igula mubaayacoonaysaa acraabiyada macnaha reer baadiyaha baycadooda mase hijro baycadeeda acraabiyanimada baycay ayaduna leedahayo nebigay la mubaayacoonayaan way islaamayaan intaa ka bacdi beerahooda iyo xoolahooda isaga dhex jiraan oo waxa dadka muhaajiriinta laga rabo ayuu korkooda ma aha waa bayco nooco ah ayagana waxa ay helayaan kuwan ma helayaan waxa kuwaa laga rabo korkooda ma aha waa bayca noocaas ah mase bayca oo hijro ah ayaad igula mubaayacoonaysaa qultu waxaan idhi bal baycata hijre hijra ayaan kuwala mubaayacoonayaa fabaayacanii wuxuu igula mubaayacooday rasuulu ullaahi rasuulkii ilaahay calaa maa baayaca wixii uu kula mubaayacooday ama uu kula heshiis galay calayhi maaga almuhaajiriin muhaajiriinta <clears throat> waaqamtu waxaan nagaaday oo aan la joogay macahu rasuulka micigiisa laylatan hal habeen uma intaa ka bacdi madaytu waan soo aaday ilaa hanami arigayga hal habeen baan la soo joogay kadibna waan iska soo baxo arigaygii baan soo aaday wa kunnaa waxaan nahayn buu yidhi inay cashara rajulan ama itnaa cashara rajulan laba iyo toban nin macnaha laba iyo toban qoysoo reer guuraago arigoodii la soo guuray ayaan meesha ahayn oo miman aslamuu intii islaamtay ka mid ah nuqiimu waxaan ku nagayn baciidan meel ka fog oo aan deganin can ilmadiinati magaalada madiina saan ugu daajina akhnaamana ariyaalkeenna fii bawaadiyaha baadiyaheeda meeshaa baadiyaha ah saan arigeenna ugu daaqsano ayaan meesha u soo degnay wa kunnaa itnaa cashara rajulan laba iyo toban qoys ama laba iyo toban nin baan ahayn oo miman aslamuu dadkii islaamay ka mid ah nuqiimu waxaan deganayn baciidan meel ka fog can ilmadiinataan soo degnay linarca saan ugu ilaalinoon ugu daahgayno mana aryaalkeenna fii bawaadiyaha baajiyaheeda qaala bacdunaa libacdin qaarkiin baa qaarka kale waxay ku dhaheen laa khayra fiinaa khayr nooma sugnaanin war niman yahow khayr ma lihin bay dhaheen idaa naxnu haddaan anaguna idaa haddii naxnu anagu aan ahaano lam naqadar kuwa aan u gelin calaa rasuuli illaahi rasuulka alla sala allahu calayh wasalam yowman bacda yowmin maalinba maalinta ka dambaysa maalin walba haddana nebiga aanan u tegin war nimanyow khayr malihin bay dhaheen wax khayr ah oo noo sugnaaday ma jiro haddaanan u aadin oonan u gelin calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam yowman bacda yowmin layufaqihanaa si uu noo fahamsiiyo fii diininaa diinkeena haddaana nebiga u tegin yaa diinkana baraaya yaa xaqa noo sheegaaya liyufaqihana siuu noo fahamsiiyo rasuulka fii diininaa diinkeena wayusmicanaa uuna maqalsiiyo maa yunzilu waxa degaya calayhi korkiisa oo min waxyi samaa'i samada waxyiga ka imaanaya ah haddaanan dhegaysan oo aan nebiga uusan noo aqrinin wax khayra markaa melihin falyamdi ha aada kulla yowmin maalin walba waaxidun qof oo mina annaga naga mid ah ilaa yadriba madiina ha aado walyutruk ha uga tago hanamahu arigiisa lanaa annaga ha noo dhaafo fanarcaahaa waan u daajinaynaa lahu asagee maalin walba qof ha baxo waxa la aqrinaayo iyo wuxuu nebiga sheegaayo ha noo soo dhegaysto arigiisa maalintaa biyaha ha loo siiyo ha loo daaqgeeyo annagaa u samaynayna waa intii hartay saasay go'aan ku gaareen faqultu waxaan idhi buu yidhi cuqba idhabuu aada idinka ilaa rasuuli illaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam waaxidan bacda aakhara midba midka ka dambeeya ha aado maanta mid ha baxo beri mid kale ha baxo macnu waa sidaa waaxida mid bacda aakhar mid kale gadaashii ah ha baxa buu yidhi walyatruq ha iiga taga lii aniga addaahibu midka baxaya hanamahu arigiisa ani maba baxayi buu yidhi maalin kasta qof ha baxo qofka baxa arigiisa ani ha ii dhaafo liannii maxaa yeelay kuntu waxaanaa shadiida alishfaaqi mid aad iyo aad ugu cabsi badan calaa hanam calaa hanaymatii arigayga min an atrukahaa liaxadina qof uga tago waraabaa kaa cunay iyo waa kaa dhintay maxaaba lay dhahaa buu yidhi maban rabinba qof inaan arigayga u dhaafo laakiin qof kasta oo baxaya arigiis ana ha ii dhaafee bal cilmiga noo doona saasaa lagu heshiiya uma ka dafiqa waxay guda galeen asxaabii asxaabteeda yaqdu inay kala alwaaxidun mid minhum ay ka mida bacda alaakhar midka kale kadib midkii ugu dambeeyey markuu soo laabtaba ku kala baxa oo wuxuu ku kalahaa calaa rasuuli illaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam wayatruku lii wuu iiga tagaa anigana hanamahu arigiisii aracaahaa lahu waan u daajinaa buu yidhi anigi baa u daaqgaynaya waa u waraabinayaa arigii wuxuu u baahnaa faidaa jaa'a hadduu yimaado akhadtu minhu waxaan ka qaataa xaggiisa maa samica wixii uu soo maqlay asaa ii aqrinaya watalaqaytu waxaan kala kulmaa canhu xaggiisa maa faqiha wuxuu soo fahmay oo diin ahna asaan kala kulmaa laakinanii laakiinse anigu ma labistu maba daahinba oo kama habsaamin an rajactu inaan ku laabtay ilaa nafsii nafsadayda waa fikiray macnaha naftaydii baan ku laabtay wa qultu waxaan idhi wayxaka halaagaagii ama liibaantaadiiye amin ajli qunaymatin dhowr yaroo ari ah dartood miya oo laa tusminu wax cayilinaynin walaa tugnii aanan la deeqaynoo baahi iga difaacaynin miyaa tafuutu uga ayay kugu dhaafaysaa ay kaaga tegaysaa calaa nafsika nafsadaada suxbata suxbata rasuulillaahi rasuulka la saaxiibadiisa sal allahu calayh wasalam war wax yaroo ari ahoo aada celceliso maalinna aynan baahi kaa deeqaynoo maalin kasta aad baahan tahay miyaa suxbadii iyo saaxiibtinimadii nebiga aad la saaxiibi lahayd waxaad ka baranayd aad markaa oga tegaysaa iyo wاlأkd qaadasho canhu nebiga xaggiisa mushaafahatan afka af aad uga qaadato afka af aad uga qaadato min hayri waasitatin waasita la'aan idinkoo laydiin dhexaynin maalin walba nin nebiga u tegey oo si toos wax uga soo qaatay afkiisa ka qaado sow kaagama fiicna inaad nebiga afkiisa toos uga qaadato sal اllau alayh wasalam sidaa darteed baad mararka gool waxaad arkaysaa qofku markuu ganacsi yar bilaabo dukaan aanna saas wax u oolin laga yaaba dayn iyo mashaakil inuu ku dhex fadhiyo inuu salaadda soo aadin iska dhex fadhiyo waa iska dhici kartaa intaa uu is leeyahay adduun baad haysataa iyo wax xel iyo waxa lagaa gato duhur ma jiro casir ma jiro wax jiraan ma laha cishaha laga yaaba inuu jimleeyo shantii salaadoodba ama afartii kalaba markaasuu ninkan wuxuu ku fakeray wax yaroo ari ah oo aan qiimo lahayn aanna baahi kaa deeqayn kuna cayilinaynin miyaad uga tegaysaa nafsadaaday kugu dhaafaysaa suxbada ila saaxiibtinimada nebiga iyo inaad qaadato waalakda canhu xaggiisa inaad ka qaadato mushaafahatan si eh, toos ah min hayri waasita waasito iyo xiriir la'aan uma takhallaytu waan isaga soo tegey can hunaymaati aryaalkaygii hunaymaadkii arigii aan lahaa dhowrkii xabo waaba ka soo dhaqaaqay buu yidhi wamadaytu waan soo aaday ila almadiinati madiinaan soo aaday liuqiima si aan u dego fi lmasjidi masjidka bijiwaari rasuuli illaahi rasuulka deriskiisa sal allau alayh wasalam inaanba soo agdego ayaan go-aan ku soo gaaray lam yakun ma ahayd cuqbata bin caamir aljuhaniy yakhturu lahu calaa baalin miday maskaxdiisu ku soo dhacday oo maskaxdiisa soo gashay xiina wakhtigii ittakhada uu gaaray haada alqaraara go'aanka alxaasimi ee kama dambaysta ah alxaasimi ee go'an markuu gaarahayay go'aanka maskaxdiisa kuma jirin mana ku soo dhicin annahu sayaqdu inuu noqon doono bacda ciqdin min azamaani toban sano ka bacdi caaliman caalim oo min akaabir culamaa'i asaxaaba asxaabta culimmadooda kuwa ugu waaweyn inuu ka mid noqon rabo maskaxdiisa kuma jirin go'aankii ahaa inuu arigiisa ka soo taga markuu gaarayay cuqba wax go'aan ah go'aankaa kama dambaystaa markuu qaadanayay ee go'an maskaxdiisa mid soo gashay ma ahayn inuu toban sano kadib macnaha ciqdiga waa toban sano oo zamanka ka mid ah inuu caalim noqon doono oo min akaabiri culamaa'i asaxaaba asxaabta culimmadooda kuwa ugu waaweyn ka mid ah lam yakun muusan ahayn cuqbatu bin caamir aljuhaniy yakhtur miday ku soo dhacday lahu asaga calaa baali maskax maskaxdiisa miday kusoo dhacday ma ahayn xiina اtakhada markuu gaadhay ama uu qaatay haada alqaraar go-aanka alxaasimi ee kama dambaysta ah alxaasimi ee go-an annahu sayaqduu inuu ahaan doono bacda ciqdin min الzamaani toban sano kadib caaliman caalim inuu noqon doono oo min akaabiri culamaaءi الصaxaaba asxaabta culimmadooda kuwa ugu waaweyn ka mid ah waqaari'an qur'aan akhriye qaari waa qofka xaafidkaa la yidhaahdaa qaari qur'aanka dusha ka yaqaana min shuyuuqi اlquraa nimanka qura'da ah ama ashuyuuqda iyo culimmada qura'da inuu ka mid noqon doono ciqdi zamanka ka mida kadib maskaxdiisa kuma soo dhicin waqaa'idan inuu noqon doono hogaamiye qaa'id min quwaadi اlfatxi hogaamiya fatxiga iyo furashada nimanka quwaadka ah ee hogaamiyaalkii dagaalka hogaamiya almarmuuqiina ee muuqda marmuuqiin macnaha waa dadka ayaga marmuuqiinta ah ee kelikelida ah ee ayagoo kale aan la arkin ilaan dadka noocaan ah iyo dadka garaadooyinka leh way ka yad dadka kale waa iyaroo la tirin karo marmuuqiin ah waa waaliya waali inuu noqon doono barasaaf oo min wulaati alislaami islaamka barsaafyaalkooda ka mid ah almacduudiina ee farakutiriska ah inuu noqon doono kuma fikirin isma lahayn laakiin wuu iska soo baxayo ilaahay baa hanuunka waafajiyey walam yakun ma uusan lahayn yatakhayalu mid u maleeya mujarad takhayulin iska malayn mujarad ah wax iska malayn go-an ah wahwa asagoo yatakhallaa ka soo dhaqaaqayo soo banneeyey can gunaymaatihi arigiisa wayamdii soo aadoo u soo dhaqaaqay ila allahi wa rasuulihi ma malaynin annahu sayakuunu inuu ahaan doono daliicata jayshin ciidan horseedkooda alladii kaasoo yaftaxu lagu furi doono sababtooda umma addunyaa adduunka ummigooda hooyada adduunka oo dimishiq ah wayabtakhidu linafsihi naftiisana uu ka samaysan doono ma uusan malaynin daaran aqal bayna riyaadihaa annadirata riyaadihaa darajinooyinkeeda annadirati ee quruxda badan cinda baabi tuuma meesha lagu magacaabo baabu tuuma waxaa la yidhaahdaa waa albaab albaabaha dimashik ka mid ah ee qadiimka ah inuu meeshaa guri ka samaysan doono marna ma malaynin dhowrkan ariguu iska haystay acraabi irbaadiyaasuu isaga dhex noolaa waxaanoo dhan inuu heli doono markuu rasuulku soo aadaayey maskaxdiisa kuma jirin walam yakun ma uusan ahayn yatasawaru mid sawirtoo qaabaysta mujarada tasawuri iska suuraysi keliya annahu sayakuunu inuu ahaan doono axad alqaadati hogaamiyaalka mid ka mid ah alladiina sayaftaxuuna kuwaasoo furi doona zumradu kowni alkhadaraa koonka adduunka jawharteeda ee cagaaran misra waa misire masar in lagu furi doono uu uga noqon doono dadka qaadada iyo hoggaamiyaalka ka ah kuwaasoo furhaya zumra waa waxtaala jawaahirtii qoraxda ee quruxda koonka adduunka ama koonka jawaahirteedii alkhabraaya cagaaran waa misra ma uusan u malaynaynin wa annahu asagu sayaqduu inuu ahaan doono waaliyan inuu barsaaf ka noqon doono iyo waali calayhaa masar dusheeda ma uusan malaynin wayakhtadu uu jeexan doono linafsihi nafsadiisa daaran guri daar ahoo sar ah fii safxi jabalihaa jabalkeeda dushiisa almukhatami waa jabalka mukhadam la dhaho waa jabal weyn oo masar ku yaala korkeeda inuu aqal iyo daar ka jeexan doono mausan u malaynaynin waxaasoo dhanba qalbigiisa ma soo gelin waayo acraabuu iska ahaa arigaasuu iskala joogay markuu nebiga rumeeyey uu rasuulka ilaahay qalbigiisa soo geliyey inuu nebigu aado waxaasoo dhan buu alle u diyaariyey subxaana wa tacaala qul maa cinda allaahi khayrun min allahwi wa min atijaara sidaa darteed baa mar walba waxaana laga rabaa diinka ku camalfalkeeda keliya fatilka taasi kullaha dhammaanteed kulluha waa umuur oo mustakin umuur mustakin ahoo ku qarsoon bay ahayd fii damiiri algaybi haybka calooshiisa haybka damiirkiisii gudihiisa shay mustakin ahoo ku qarsoon ayay ahayd waxaasaad heli doontaa waali baad noqon doontaa barsah baad masar ka noqon doontaa guriga boqortooyada lagu dhisi doonaa masar baad ka jeexan doontaa marnaba isma lahayn xaaladaa qalbigiisa maba soo gelinba umuur mustakinay ahayd ku qarsoon fii damiiri اlgaybi gaybka gudihiisa ama calooshiisa laa yaclamuhaa ila اllah ilaahay mooye cid kalna uusan ogeyn subxaana watacaala arrin ilaahay mooye qof kale uusan ogeyn bay ahayd lazima wuu laazimay cuqbat bni caamir aljuhani rasuul اllah rasuulkii alla ayuu laazimay salى اllahu calayhi wasalam luzuuma adilli hooska sida uu u laasimo lisaaxibii qofkiisa adi iyo hooskaaga kale ma hartaan waa meeshaan soo tilmaanay oo kale isha say walaasheed u laasimto caawa wuxuu noo cabbirayaa sida hooska qofkuu u laasimo markaad istaagto hooskaaga waa kula istaagayaa markaad taagantoodan dhaqaaqin ma dhaqaaqaayo waxyar haddaad dhaqaaqdo wuu kula dhaqaaqa wuuna kula soo noqonayaa haddaad fadhiiso hore u kacdo wuu fadhiiso hore u kala soo kacayaa macnaha sida qofka hooskiisa uu u laazimo ayuu nebigu u laazimay sala اllahu calayh wasalam macnaha isticaaro waxaa loola jeedaa nebiga ayuu u badnaa sala اllahu calayh wasalam harkasuu qofka u laazima saaxiibkii fakaana ya'hudu lahu wuxuu qaban jiray bizimaami baqlatihi baqashiisa zimaamkeedii iyo hoggaankeeda aynamaa saara meel allaala meesha ula socdo wayamdii waa qaadaayo wuu soconahayey bayna yaday hortiisa an natajaha meeshuu u jihaysta nebiga markuu nebigu dhinaca u dhaqaaqo hortiisuu dhaqaaqaayey markuu nebigu soconaayo baqasha iyo iyo daabadiisa zimaamkeeda iyo hoggaankeeda uu qabanayaa saasuu macnaha ahaa fa kaana cuqba ya'khudu mid qabta buu u ahaa lahu rasuulka bizimaami baqalatihi baqashiisa zimaamkeedii hoggaankeeda aynamaa saar meeshuu ula dhaqaaqo wayamdi waa soconayay cuqba bayna yadayhi nebiga hortiisa anne ama an natajaha meeshuu u jihaysto uu aado wa kafiiran maabaa badnaydbo ardafahu uu fangeliyo gadaal la fadhiisto rasuul allah rasuulka alle uu fadhiisto ow gadaashiisa faras uu saaran yahay ama dameer ama baqal yuu wuxuu noqonayay mid la fangalsan oo gadaal ka soo raaca xataa duciya ilaa loogu magac daray biradiifi rasuuli illaahi rasuulka fangelihiisa nebiga ninkii la fangalsanaa oo faraska mar kasta gadaal kala saarnaa ninka noocaas ah ayaa loo bixiyey xataa duciya biradiifi rasuuli illaahi wa rubbana waxaa dhici jirtay nazla lahu inuu dego annabiy اlkariimu nebigii kariimkee sharafta lahaa can baqalatihi inuu nebigu baqasha ka degaa suuragal ahayd mararka qaarkood liyakuuna suu u ahaado cuqba huwa asaga alladii midka yarkabu korhaya rasuulkoo saa u wado oo gadaal uu saaran yahay yaa intuu nebigu dego yaa cuqbo raaci jiray waannabiyu calayhi salaatu wasalaam huwa aladii yamshii asagana uyaa mid soconaaya way dhici jirtay mararka gobol ka mid ah xadaa wuu ka sheekeeyey cuqba qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa aakhud mid haya oo qabtay bizimaami baklati baklati rasuulillaahi rasuulka alla baqashiisa hoggaankeedii baan qabtay fii bacdi haabi almadiinati haaba almadiina waa magaalada madiina duurkeeda waa meelaha kaynta ah ee geedaha iyo waxyaabaha ka baxee dadku inta badan aysan deganayn waa kaynta madiina qayb ka mid ahaan baqasha nebiga qabtay hoggaankeeda fa qaala lii wuxuu ii yidhi yaa cuqbatu cuqbow allaata miyaadan koraynin fuulaysaa buu dhahay geed baadaa badda fahamamtu waxaan damcay an aquula laa inaan maya dhaho maya rasuulkii allah laakinnii laakiinse ashfaqtu waxaan ka cabsaday an yakuuna fii daalika arrintaa macsiyo inay noqoto lirasuuli اlaahi sal اla alيه wasalam mayadaa aan idhi daabadaan ma raacaysaa cuqbow maya mayadaa inay macaasin rasuul noqoto in wax rasuulka lagula caasiyo amarkiisii lagu diiday inay noqoto anoo ka cabsanaya faqultu nacam yaa nebiy allah haa nebiga ilaahay baan idhi buu yidhi haa haa waa raacayaa daabada rasuulkii ilaahayow fanazla arasuul rasuulku wuxuu ka soo degay can baqlatihi baqashiisa wa rakibtu aniguna waan koray ana aniga imtifaalan anigoo fulinaya kuna dhaqmaya liamrihi amarkiisa nebiga sala allahu calayhi wasalam wa jacala wuxuu guda galay huwa rasuulku yamshi inuu dareeraayo soconaayo nebigana inuu soconayo anigana baqashii aan saaranahay taasaa markaa dhacday waaya meelaha ugu muhiimsanay saxaabadu ku dadaalayeen meelahan bay ka mid ahayd hadda qofku mar allaala marka nebiga uu yidhi ma raacaysaa maya hadduu dhaho asagoo tasharuf ula jeeda dhib kuma sugnayn laakiin intaa waxaan ka cabsanaa buu leeyahay maya rasuulka agtiisa aan ku idhi amay noqotaa amardiido amay noqotaa wax dembi kugu ah amay noqotaa wax qiyaamaha lagugu qabsado si bareer ah oo caddaan ahaan u diidannahay maanta sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam waxaan sunno le waad maqlaysaa warniyo nebigii baa yidhi suna le suna miya horta waajib baa kuleeyahay nebiga saa iyo yidhi suna miya horta mise waa waajib oo suna iyo waajib maxaaba isku keenayba nebigii baa sameeya lagu leeyahay sal alla alah wasalam nebigii baa dhahay arrintaa sameeya sirwaalka hoos ha gaarsiinina iyo macawistee kor u soo qaada aho dhallinyaradii rasuulkaa yidhi hadduu yidhi suna le maha buu ku leeyahay waa soo gelayaa masaajidka markaasuu laalaaba wayse qaadku u socda uu laalaaba markuu baxay wuu sii furaa haddana waa dhibaato aad iyo aad u weyn dadka cadaabka loo ballan qaadaa waxaa ku jira dadka musbiliinta ah ee macawista ama sarwaalka ama qamiiska anqowga dhaafsiya dhulka geeya waa shay dhibaato badan xataa aharaha qaarkood waxay tilmaamayaan si salaadiisa loo aqbalay inay dhibaato tahay waa mashaakil aad iyo aad u weyn laguma karo jeeniskii dhulkuu jiidayaa haddana wasaqda i waxyaabaa uu leeyahay wixii xun baaba la fiicanba dad qaarkood markaad fiihiso wax ka naqisan oo ka nadiifsan oo ka saafisan ma jira dharka haddii anqaba laga kor mariya wax yar cumar ibnu khadaab markuu sakaraadka ahaa nin baa u soo galay ninkaasi hoosguntigiisa dhulkuu jiidaayay inuu cumar soo booqdo waa subaxii la duray intaa ka bacdi ninka markuu sii baxayo cumar wuxuu dhahay ajlisuunii isoo fadhiisiya ninkaana iigu yeedha waa loo wacay walaalkii wiilkiisiiyo macawistaada kor u qaad buu yidhi taasaa alla kacabsigana ugu dhow maradana kuu dhaqaalayn badane maradana ayadaa kuu dhaqaalaynaysaa surwaalka jinisyada dhallinyaradu ay wataan hoos ka fiiriya walaalyaal si uu go'go'an yahay sidaa darteed baa waxaad moodaaba sharaf iyo qiima iyo waxay u maleeyaan waxyaaba aad iyo aad u weyn saddexda qofood uusan rabbi la hadlin uusan u naxariisanin cadaabka xanuunka badan leh musbiliintaa ka mid ah dadka macawisaha raaraaciya amase dhulka ku jiida sirwaalka sidaa darteed waad u jeeddaa meeshaan maya daabada ma raacaysaa maya intaa amay caasi noqotaa baan leeyaha buu yidhi oo nebiga ku caasisay aad ha loo dadaalo rabbi subxaana wa tacaala nebigiisa awaamirtiisii furitaankii raacitaankiisa khayri wanaag baa lagu gaaraa saasuu markaa ii yidhi fahamamtu waxaan damcay an aquula inaan dhaho laa maya laakinii laakiinse ashfaqtu waan cabsaday an yakuuna inay ahaato fii daalika arrintaa mayada ah macsiya inay u noqoto la caasiyey lirasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam faqultu nacam yaa nebiy allah haabaan idhi nebigii ilaahay fanazla alrasuulu rasuulku can daalatihi baqashiisii buu ka soo degay wa rakibtu waan koray ana anigana imtihaalan anigoo fulinaya oo ku dhaqmayo u hoggaansamaanaya liamrihi amarkiisa wa jacala rasuulku wuxuu guda galay huwa asagana yamshi inuu soconayo uma intaa ka bacdi maa labistu ma aanan daahin an nasaltu inaan ka degay canhaa xaggeeda wa rakiba الnabiyu nebigiina uu raacay calayhi الsalaaةu wasalaam uma ka bacdi qaala lii wuxuu ii yihi yaa cuqba cuqbow alaa ucallimuka miyaanan ku baraynin suurataynin laba suuradood lam yura aanan ala arkin milahunna ayagoo kale qatun weli suurad laba suurad ayagoo kale aan weli la arkinoo wax u dhigma aysan jirin miyaanan ku baraynin maku baraa waay macnaha arigii uu ka soo tegey iyo baadiyii uu ka soo tegey iyo waxaa u beddelay khayr iyo wanaag waxaa u bedelay inuu rasuulka macalin u noqd macallin u noqdo sal alla calayh wasalam asagana inuu arday rasuul noqdo asagii inuu si toosa ah uga qaato ilaahay diinkiisa subxaanah wa tacaala nebiga afkiisa bacdamaa ariga ani ha lay dhaafo inuu iga dhintaan ka cabsana inaan qof ku dhaafan ka cabsana inaan saanan ka cabsana wixii oo dhanba intuu ka tegaa ilaahay nuur ku shubay subxaanah wa tacaala rasuulka wuxuu ii yidhi ma ku baraa oo miyaanan ku baraynin cuqbow laba suuradood oo lam yura milahunna ayagoo kale qad weli aan la arkin faqultu balaa yaa rasuul allah haa rasuulkii ilaahayow fa aqra'anii wuxuu ii aqriyey qul acuudu birabbi اlfalaqi waqul acuudu birabbi اnnaas waa laba suuradood aad yaad u waaweyn walaalayaal cajaa'ibta ay leeyihiin labadan suuradood aad iyo aad bay u sarreeyaan rasuulka intaysan labadan suuradood soo degin wuxuu akhrin jiray ducooyin aad iyo aad u fara badan markuu seexanayo markay labadan soo degeen mucaawadateen baa la yidhaahdaaye wixii oo kale dhan wuu ka tegey labadan buu qabsaday macnaha labadan suuradood ayuu qabsaday waa barbilfalaq iyo barbilnaas waxay kutubaha qaarkood qoraan rasuulka in la sixray sala allahu calayhi wasalam oo nin yahuudiya u sixray labiid ibna casan baa la odhan jiray baa la yidhi shanlada uu nebiga ku shanlaysanayo iyo timo iyo waxyaaba qashin intuu soo qaadqaaday uu isku dhexdhex daray yuu kow iyo toban gunadood ka sameeyey mid kastana cirbad intuu ku taagay yuu ceel hoostiisii ku duugay baa la yidhi nebiga xanuun baa qabtay sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu isku arkay sheeyaalo iyo arrimooyin inuu sameeyey uu u malay uusanna samaynin laakiin dhinaca cibaadada ma ahayn dhinaca cibaadada rasuulku waxba shakiya ama wax kama gelin laakiin matalan wuxuu rabaa inuu xaaskiisa isticmaalo wuxuu u malaynayaa oo loo malagelinayaa inuu sameeyeyba sala allahu calayh wasalam arrimooyin fara badan oo noocaas ah ayuu isku arkay asagoo hurdaayay taariikhdu tilmaantaa inay u soo degeen laba nin ninna uu ka fadhiistay dhinaca madaxa madaxa agtiisa midna uu luga agtiisa ka fadhiistay labada nin baa sheekaysatay maxaa ku dhacay ninkan tibun waa la sixray oo yaa sixray nin hebel la dhaho maxaa lagu sixray waxyaabaha noocaasa xaggee yaalaan meel hebel bay yaalaan labadii nin way iska tageen waxaa inta badan la tilmaamaa jibriil iyo mikaa inay ahaayeen mar allaala markay baxeen nebiyadana ilaahay wuxuu ku maamusay markay hurdayaan inay qalbiga ka soo jeedaan indhahay ka hurdaan maahane qalbiga waa ka soo jeedaan ibnu cabbaas waatuu lahaa nebigaan maqlay asagoo hurday salaadda subax markii la addimay ee labadii ragcadood uu tukaday xataa samictu khatiiquhu ilaa quuradiisii aan maqlay waxaa u yimid bilaal oo aadaa oo ogeysiinaya salaada waa tukaday walam yatawada sala اllahu calayh wasalam waayo maxay ka soo jeedaan qalbiga xaqiiqda laakiin nuun bay ka hordaayeen nimankaa wixii ay sheegaayeen buu maqlaayey waa la soo saaray waa kow iyo toban gunudood kow iyo toban aayadood waaye suuratulfalaq iyo naas marka laysku daro midna waa lix aayad midna waa shan aayadood hal aayadba marka la akhriyo cuqdaa la furaayey marka cuqdo la furaba waxaad moodaa nebiga musbaar ama cirbad ku taagnaa in laga bixinayo sala allahu calayhi wasalam kii kow iyo tobanaad markii loo dhammeeyey oo la furay oo aayaddii loo akhriyeyna nashaad buu helay sala allahu calayhi wasalam aqrista buu yidhi mar allaala markaad seexanaysaan aqrista qul huwallana waa lagu daraatiiba saddex jeer inta gacmaha lagu aqriyaa jasadka la marsadaa ilaahay baa ku xafidaya subxaana wa tacaala xaaladaha ugu fiicfiican bay markaa ka mid yihiin rasuulkana arrintaa buu soo maray sidaa darteed baa labadaas suuradood waxaa lagu tilmaamayaa lam yura midluhunna qad ayagoo kale inaan weli markaa la arkin ayagoo kale inaysan markaa jirin waa berabilnaas iyo berabilfalaq laba suuradood oo magangal ah waaye ilaahay baa lagu magan magangalaa subxaana wa tacaalaa qul dheh acuudu waxaan magan galay birabbi alfalaqi allaha wax kala dilaaciya falaqa allaha wax kala jeexa wax kala dhambala ayaan magan galay ilaaha falaqee wax kala dilaaciya maxaa la dilaaciyaa faaliqu اlisbaaxi waa allaha subaxii dilaaciya subxaana wa habeen baan ku jirnaa waa mugdi waxaad mooddaa in habeenkii inta la dhambalay <clears throat> maalintii iftiinka laga soo bixiyey oo kale waa suuragal in loola jeedo birabbi اlfalaq waxaa kaloo suuragal ah faaliq saatu ilaah tilmaamay ina allaha faaliqu اlxabbi waاnnawa waa allaha xabadda iyo laftimireed ka dilaaciya ninka beeralaygaa markuu dhulka ku qode badarka uu ku rido waa duugaa waana ka tagaa walow nashaau lajacalnaahu xutaaman burbur baan ka dhigi karnaa buu dhaha ilah subxaana watacaala fadaltum tafakaruun markaasaad yaabi lahaydeen maxaad og tahay badar baad ku riday iyo silsildhul waad iska seexatay yaa dhaliyey yaa soo bixiyey yaa zarciyey buu ilaa leeyahy subxaana wa tacaala afara'aytum maa taxruثuun a antum tasracuunahu am naxnu zaaricuun ma idinkaa beera mase annaga buu dhaha ilah subxaana wa tacaala waad ku riday haddaan rabno ciiddaa lagu dara ayadoo dhanba meeqa waxyaabood baa inta dhulka lagu duugay ciidda qaadatay waa ka dhigi karnaa sidaa darteed buu ilaahay wuxuu tilmaamayaa faaliqu اlisbaax ama faaliqu اlxabbi waاnnawa laftimireedkaa la yidhaahdaa nawadee marka dhulka lagu duugo allaha kala jeexee geedka weyn ka soo bixiya subxaana wa tacaala qul acuudu birabbi اlfalaqi allaha wax kala dilaaciya ayaan magan galay min shari ma shay shartii baan ka magan galay khalaqa uu abuuray sharta iyo khayrka allah qalqay subxaana wa tacaala shartana allah laga magan galaa khayrkana allah la weydiistaa subxaana wa tacaala min shari maa khalaqa wa min shari qaasiqin habeenka shartiisaan ilaahay ka magan galay idaa waqaba markuu soo galo idaa waqaba markuu madoobaado idaa adlam markuu mugdi noqdo habeenku maa sharoolo gooni ah laakiin habeenka iyo maalinta isku mid ma aha habeenkii waad seexanaysaa indhahaagii baa furan sankii baa furan dhegtii baa furan bahalladii habeenkii bay socdaan yaa ku ilaaliya yaa ku waardiyoon ilaahay subxaana wa tacaala intaa rabbiyaana waardiyeeya subxaana wa tacaala idan shartaasna ilaahay ka magangalaana la leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa lahu mucaqibaatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yaxfaduunahu min amri illaah ilaahay amarkiisay kugu ilaalinayaan ragga madaxda keliya lama ilaaliye derbi jiifka bannaanka jif waa la ilaaliya malaag baa loo soo diraa ilaahay wuxuu u soo diraa malaa'ig ilaalisa karaamada bani aadamku leeyahay amarka allay ku ilaaliyaan amarka alla kama ilaalin karaan laakiin amarka allay ku ilaalinayaan bahal baa kugu soo socda xaggaasaa lagaaga leexinaya adigoo hurdaysa wax ma ogid nimcada ilaahay noo sameeyey subxaana wa tacaala waa jiifnaa qalbigeenna waxaa ku guuxay bir markaad soo kacdo salaada subax ha tukanina iska jiif saacadda waxaad ku buuxsataa xilliga shaqada ka bacdi markaad soo dhammayso odayaashii u tag laqayil ka bacdi meeshaa qaxwada tagsaa waxaa yeel waxa ilaahayna sida uu noo xishmaynayo noola wanaajinaya fiiriya waxaana loo soo dirayaa mucaqibaad isbeddela malaa'ig iscirbisa marka min shari maa khalaqa wa min shari gaasiqin idaa waqaba wa min shari nafaafaati fi lcuqadi kuwa wax af afuufa shartooda waa saaxiriinta iyo wax balaayada ka shaqeeya walaa yufri walaa yuflixu الsaaxiru xayثu ataa sixirku waa wax jira laakiin inaan aaminna ma aha inuu dhibna gaarsiin karo wamaa hum bidaariina bihi min axad ilaa biidn اllah ilaahay idinkiisa maana subxaana wa tacaala saaxirna maba liibaanaba meel allaala meeshuu joogo bacdamay xaaladdu saa tahay wa min shari nafaafaati fi lcuqadi wa min shari xaasidin idaa xasad waa aydii ugu dambaysay berbilfaraq xaasidka shartiisan alla ka magan gala markuu xasdaayo xaasidku waa wax aad u xun xasadku waa dhibaato badanya walaalayaal sidaa darteed baa bani aadamka wax badan inuu ka badbaado xaasidnimadu ay yar tahay qof kasta wax unbaa qalbigiisa soo galaa qofka walaalkaa ah nimco uu haysto inay ka soo guurtay kuu timaadaa la dhahaa xaasidnimo aad bay u xun tahay was'alu اllaha min fadlihi am yaxsuduuna الnaasa calىa maa aataahum اllahu min fadlih ma dadkaad ku xasdaysaan wuxuu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala ma dadkaad xasdaysaan gaarigaan allah siiyey dukaankan ilaahay baa siiyey ilaahay weydiisa subxaana wa tacaala maxaad uga daba shaqaynaysaa maxaad mar dam kasta u daba taagan tahay maxaad u leedahay suu u heli karaa suu u gadan karaa suu u dhisan karaa suu u guursan karaa suu u yeelan karaa waa dhibaato walaalayaal xaasidka wax ka xun ma laha iyaakum wاlxasad xaasidnimada iska ilaaliya xaasidnimadu waxay cuntaa qofka xasanaadkiisa buu dhahay nebiga sida eh, oo cooska dabku u cuno oo kale meel kayna markay gubato suu u cuno isla markii u dhammeeya dabka iyo qofka xaasidka ah xasanaadkiisa uu cuntaa xaasidka ma liibaana qiimana ma laha adi uma jeed laakiin ilaahay baa laga magan galaa subxaana wa tacaala ilaa heer dadku ay dhahaan ama dadka waxgaradka ah dhul xaasid laguma noolaan karo laakiin dhul macaasi waa suuragal in lagu noolaado dhul macaasi waa suuragal inaad ku noolaato laakiin dhul xaasid inaad ku noolaato waa adag tahay qof adi unbuu ku daba socdo gaarigaaga lee fiirinaya lebiskaaga fiirinaya jaaka ma gashan kartid shaati ma qaadan kartid gaari cad ma gadan kartid ka war meel noocaas laakiin macaasida waa inaad tagsi raacdaad lugahaada ugu tagtaa adi qof inta ku yimaado aqalkaaga kaa jiidaayo ma jiro marka saa darteed wa min shari xaasidin xaasidka shartiisan alla ka magan galay idaa xasada markuu waxasdaayo xaasidnimo dadban baa jirto rasuulku uu yidhi macnaha xataa kaasoo kale yaa kaa dhiga waa mamnuuc walaalayaal kaasoo kale yaa kaa dhiga xataa xaasidnimay ka mid tahay labaa la fasaxay keliya laba mar ama laba qofood inaad dhahdo tamaniso oo dhahdo allow kaasoo kale yaa kaa dhiga ka koowaad waa qof ilaahay hanti siiyey xoolo badan siiyey haddana lagu salido inuu khayrka ku halaago masaajidkuu ku dhisi agoontuu ka taageeri garoobbadu wax ka siina waa qof khayr badan war kasta khayrkuu ku bixiyaa ninkaas inaad farqaniintood dhahdo alla yaa ka soo wareejiye ma aha ilaahu kaasoo kale yaa kaa dhiga way bannaan tahay ka labaad waa qof ilaahay cilmi iyo qur'aan iyo diin iyo fahmad iyo waxyaabo alla siiyey asaga ku camalfalaya dadkana baraya inaad dhahdo allow kaasoo kale yaa kaa dhigana waa la ogol yahay labadaa wixii ka soo haray xataa iska dhaaf xaasidnime yaa kaa dhiga waa mamnuuc sida xadiisku tilmaamay wa min shari xaasidin idaa xasid falaq waa taasaa tafsiirkeeda berbi baa soo hartay qul acuudu birabbi nnaasi qol dheh acuudu waxaan magan galay birabbi nnaasi dadka rabbigoodii meliki nnaasi boqorkii dadka ilaahi nnaas allihii dadka waa ilaah oo marna rabbi naas ah meliki naas ah ilaahi naas ah maxaan ka magan galay min shari اlwaswaasi midka wax waswaasiya shartiisa alkhannaasi ee dhuudhuumashada badan gadaalu istaagga badan waa shaydaanka alladii yuwaswisu waswaasiya fii suduuri الnaasi dadka laabahooda oo min aljinnati waannaas jin iyo insi labadaba ah kaana ilaahay baan ka magan galay qof kaloo laga magan geli karaayo ma jiro cid kaloo naga celin kartoon allahin ma jiro subxaana wa tacaala waimaa yanzagannaka min ashayطaani nasqun faاstacid biاllaah ilaahay magan gal subxaana wa tacaala alla xaggiisaa loo cararaa qul dheh acuudu waxaan magan galay birabbi الnaasi dadka rabbigoodii meliki naasi boqorkii dad ee boqorkii dadka ilaahi naas min shari اlwaswaasi midka wax waswaasiya shaydaanka aad buu waswaasu badan yahay mar allaala markaad salaada gasho oo allahu akbar aad dhahdo yuu kugu bilaabayaa waswaas ma ogtaha horta maanta wixii maanta ku meeshaaad uga soo tagtay wax aad saddex maalmood afar maalmood aad weysanayd salaadda markaad gasho hortaada uu keenayaa furihii meeshaad dhigtuu ku xasuusinayaa war intaa banaanka joog muxuu xasuusi waaye kama aha wanaag iyo khayr inta wuxuu raba inuu cibaadada kaa qaso ilaa nebiga uu yidhi qofku wuxuu gaarsiina inuu kala garan waayo meeqaa tukatay ma saddexa mase afar hadduu qofku meeshaa gaaro laba sujuud oo sahwiya ha sameeyo taasoo allooga baabeen shakigana ha ka baxo shakiga ha tuuro xadiiuu rasuulku ku dhahay nin baa shayطaan u imaanaya soo iska fadhiya uu leeya war xerka yaa abuuray allah ad keliga dhulka yaa abuuray allah waa isla sheekaysanaysaa buuro ayaa abuuray allah adiyaa ku abuuray allah gartaya ilaahay yaa abuuray kuleeya marka dambe yaa abuuray ilaahay waa nin cadaabadiisu heerka ay gaarsiisan tahay rasuulku wuxuu dhahay xadkiin markuu meeshaa gaar falyastacid bilaah acuudu bilah boob isla markii walyantahi sheekadana ka har ismamaaweeli wax kala gal adig sidaa darteed waa cadowa midka ugu daran min shari اlwaswaas alkhanaas ee gadaalu istaaga badan khanaas waxaa loo yidhi intaad rabbi xusaysana wuu kaa tagaa laakiin meel dheer ma aado meesha unbuu kugu gaba yahay daqiiqad aad rabbi hilmaantuu sugayaa keliya waana ku soo gelayaa alkhanaas aladii yuwaswisu fii suduuri الnaasi jinni iyo insi wuu leeyahay labadaba shayطaan اljini shayطaan اlinsi insigii si laysaga qabta waa dhib badan tahay jinniga acuudu bilah wuu kaaga cararaye ku waxaa jira kun acuud haddaad qaadan aan bixaynin meesha kuu fadhiya inuu ku kaxeeyo filinku geeyo qaabku soo siiyo xaaraamku soo siiyo salaada kaa leexiyo ag meesha u fadhiyaa inaad goysa ma ahee o aadan saaxiib ka dhiganin si kale ma looga badbaado uma intaa kadib de uqimat الsalaatu salaadii baa la aqimay fataqadama rasuulkii waa hormaray wasallaa bihimaa labadaasuuba nagu tujiyey salى الlahu عalيه wasalam falaqiyo naas wa qaala qaar markaasuu i yidhi iqra'humaa kulamaa nimta وكلmaa qمta aqri labadaas suurad mar kastood seexanayso iyo mar kastood istaagaysaba qaala cugta wuxuu yidhi famaa ziltu kama aanan zuulin aqra'uhumaa inaan aqrinayo mamtadat biya alxayaat intay noloshayda jirtay intay noloshayda jirtay ayaan aqrinaayey xersi baa loogu bedelaa ciyaalka gobol ka mid ah qaaraa malmal loogu bedelaa qaaraaba magangalka ilaahayba aqoonba subxaana wa tacaala qaaraa dhib markuu ku dhaco ilaahiyooba afkooda ka soo bixinba qaaraa mashaakil markuu ku dhaco ba-ayay iyo tolbeena iyo waxyaaba ku qayliyaa mar walba ilaahay haysana subxaana wa tacaala wactasimuu biاllaahi huwa mawlaakum fanicma almawlaa wanicma anasiir subxaana wa tacaala walaqad jacala walaqad jacala wuxuu bilaabay cuqbata bin caamir aljuhani ama walaqad jacala waxa uu ka dhigtay cuqbat ibnu caamir aljuhani hammuhu hamigiisii waxa ugu weyn ee uu hamiyo fii amrayn itnayn laba arin oo laba ah alcilmu wاljihaad cilmiga inuu barto kadibna diinka alla uu difaaco subxaana wa tacaala labadaa hamigiisa ayuu markaa ka dhigay waاnsarafa wuxuu u go-ay u wareegay ilayhimaa xaggooda biruuxihi wa jasadihi ruuxdiisii jasadkiisana wabadala wuxuu u huray lahumaa labadooda min daatihi daatadiisa waa asaga shaksiyanimadiisa askhad badan huritaantan u saqinimo badan manaa gacan furan ayuu u huray wa akramahu ugu karaamo badan amaa fii majaali اlcilmi majaalka iyo booska cilmiga faqad jacala wuxuu bilaabay ama uu gudagalay yacubhu inuu kacabahayo uu ka buuxsanayo min manaahili rasuuli illaahi rasuulka ishiisii manaahil waa meesha laga arooro ilan cilmiga waxaa laga soo arooriyey oo laga keenay waa rasuulka ishii buu tegey biyo markaad ceelka tagto sacabadaada ku cabtaad ka dharagtaa laakiin marka in meel yar lagugu soo shubo laguu keekeeno si fiican loogama dhargo waa ka dhargay ninkan wuxuuna ka qaatay rasuulka sal اllau alayه wasalam oo ah meeshii cilmiguu ka imaanayay aharati asagoo fara badan alcadbati oo macaan xataa hadaa ilaa cuqba uu noqday muqri'an qur'aan akhriye muxadiثan xadiiثeeye faqiihan fahmad badne faradiyan dhaxal yaqaane faraaisha waa dhaxalka cilmiga dhaxalka waa faraaisha saa darteed saxaabo yar baa taqiinay waxa ugu horeeya ee cilmi ahaan adduunka laga weyn doonana aar baa tilmaamaysa inuu dhaxalku yahay zaman baa la gaari doonaa laba qofoodoo dhaxal isku haysataa qof kala bixiya in la waayo waa waxa ugu horeeya saa darteed waxaa aad aad u wanaagsan cilmiga dhaxalka in aad aad loo barto adiiban inuu adiib yahay sugaan yaqaan fasiixan faseexad badan shaaciran shaacir ahoo gabayaa ah wa kaana min axsani الnaasi sawtan wuxuu ahaa dadka midka ugu cod wanaagsan bilqur'aani qur'aanka qur'aanka marka la akrinayo ninka ugu sawdka fiican ugu sawd fiican ayuu markaa ahaan jiray asaga wa kaana min axsani الnaasi sawtan biاlqur'aani midka ugu sawd wanaagsan dadka qur'aankuu ahaa wa kaana wuxuu ahaa idaa maa saja mar allaala markuu daboolmo alleylu habeenka ou mugdiyoobo oo wahada'a uu xasilo alkownu koonka iyo uunka uu xasilo shanqartu ay yaraato insarafa mid u gadoomoo aada ilaa kitaabillaah yaqra'u wuu aqrinaya min aayaatihi albayinaat aayaadkiisii bayinaadkay cadcadaa fatusqii waxaa u dheg raaricin jiray litartiibi akhrintiisa afidatu asaxaabati alkiraam saxaabada sharafta leh quluubtooda saasay ugu dhegdhigi jireen ilaan qof kasta qaali walba qaaliguu ka cod macaan yahay waa ka waa looga jecel badan yahay qur'aanka in allaala inta qofkuu qurxin karo inuu qurxiyaa fiican intuu qorka wanaajin karo inuu wanaajiyo man lam yatahanna bilqur'aan falaysa minna qofkaan qur'aanka cod fiican ku akrinin naga mid ma ahan cod qurxinta sideedaba ilaahay baa bixiye waxa laysaga baahan yahay waa inuu qofku sugi karaa qur'aanka macnaha xarfaha iyo siduu u soo baxaayo waa inuu qofku hagaajiyo wala aalin wala laalin haddaad dhahdo walluxa aad iska dhahdo dhibaatadeeday markaa leedahay waay sidaa darteed qur'aanka waratili qur'aana tartiila waa in xaraf kasta xaqiisa iyo meeshuu ka soo baxaya la siiyo tajwiidka lagu sheegaya waa intaa cod qurxintii cod wanaajintana qofka inuu ku dadaalo imaamyo qaarkood amase dadka qur'aanka akrinaya qaarkood markaad dhagaysanayso lagama dhargo cajalkii oo dhammaada baad arkaysaa marka saasaa loogu talagalo qofki inuu cod fiican qur'aanka ku akriyo wa kaana idaa maa saja mar allaala markuu daboolmo alleylu habeenkiiyo wahadaha uu xasila alkownu koonka insarafa wuxuu aadi jiray ilaa kitaabi illaah ilaahay kitaabkiisa yaqra'u min aayaatihi albayinaat aayaadkiisii bayinaadkii cadcadaa buu akhrinaya fatas waxaa u dheg raaricin jira oo dhegaysan jiray litartiili akhrintiisa afidatu saxaaba saxaabada quluubtooda alkiraam saxaabadii karaamada iyo sharafta lahayd quluubtoodaa u dheg raaricin jirtay watakhshacu lahu waxaa u qushuucayay akhrintiisa quluubum quluubtooda watafiidu waxay qubi jirtay cuyuunahum indhahooda biddamaci ilin bay ka daadin jirtay min khashyati illaah cabsi ilaahay dartii ayagoo ilaahay ka cabsanaya qur'aanka markaan barano macaanidiisana aan barano ayuu qofku u dhadhami karaa fahmina karaa waxa dhibaatada nasaray oo qur-aanka loogu tadaburi la la'ayaa waxay tahay waa macaanidiisan horta marore la aqoonin waa ka qayb qaadan kartaa aayad kasta waxay ka hadlaysa markaad taqaanay qiimihii wanaag leedahay aayad kasta waxay diidaysa markaa oga tahay iyo waxay farayso qiimihi wanaag buu leeyahay waqad dacaahu cumeer waxaa u yeehay ee waqad dacaahu waxaa u yeehay cumar ibn khaaab baa yooman maalin cog ba u wacay faqaala wuxuu yidhi acrid calaya shay-an min kitaab illaah waxoogaa ilaahay kitaabkiisa ka mida igu kor aqri ii bandhig macnaha igu kor aqri aayaadka ilaahay ama kitaabka rabbiya cuqba faqaala wuxuu dhahay samcan yaa amiira almu'miniin waa yahay mu'miniinta amiirkoodiiyo waa yahay uma kabacdi jacala wuxuu guda galay yaqra'u inuu aqrinaa u aqrinayo lahu asaga maa tayasara wixii u fududaaday oo min ayi dikri aayad a dikriga alxakiim ah dikriga xakiimka ah. waa aayaadka xakiimka ah wixii u sahlanaaday ayuu u akhrinayey wa cumaru yabkii cumarna wuu oynayo waa oynayaa xataa balagat ilaa ay qoyday dumuucuhu ilintiisa lixya tobagarkiisa garkiisii ayaa ilintii ishiisii ka soo baxday qoyday xataa balalad dumucuhu ilintiisiibaa waxay qoydeen lixyatahu garkiisa nin noocaasuu ahaa cuqba cuqba nin noocaasa ayuu ahaa qur'aanka inaan barana waa lagama maarmaan qur'aanka inaan aad aad ugu dadaalnana waa shay muhiima waqad taraka wuxuu ka tegay cuqba cuqba musxafan kitaab maktuuban uu ku qoray bikhati yadihi qoraal gacantiisa ah farguri baan dhihi jirnay iyo fardugsi iyo waxsaas camal ah kitaab baa jiray uu gacantiisa ku qoray asaga waxaan maktabadahaan iyo waxaasaan uu hagaagsanayay ma jiri jireen waxaa lagu qori jiray khat musxaf buu qoray maktuuban bikhatin biyadihi wa baqiya wuu jiray musxafu musxafkiisa haadaa ee kaa ah ilaa cahdin gayri baciid wakti aan fogeyn qofkii soo gaara laga yaabo inuu soo gaaree wakti aan fogeyn buu jiray mawjuudan asagoo mawjuud ku ah fii misr masr fi ljaamic jaamic ama masaajid almacruufi macruuf ku ah oo loo yaqaana bijaamic cuqbata bin caamir waqad jaa'a waxaa yimid fii aakhirihi aakhirkiisa macnaha kitaabka markii la dhameeyey aakhirkiisa waxaa ku qornaa buula jeedaa katabahu cuqbat ibnu caamir aljuhaniyu ninkaasaa qoray kitaabkaasi waa yiilay ilaa mar dhow wa musxafu cuqba cuqba musxafkiisa haadaa ee kaas min aqdami اlmasaaxifi masaaxifta iyo kutubaha kuwii ugu qadiimsanaa ee ugu da'da weynaabay ka mid ahaayeen allatii taasoo wujidad la helay calaa dahri اlardi arlada korkeeda laakinahu laakiinse fuqida waa la waayey fii jumlati maa fuqida wixii la waayey jumladooda ayuu galay asagana oo min turaafina hamiin dhaxalkeenii qaaliga ahaa ah waxyaaba dhaxal ay muslimiintu ay lahaayeen oo famiin ahoo qaali ah ayaa jiri jiray waxyaabo badan baa dhumay kutubkaasaa markaa ka mid iyo ah masxafka laakiin geel iyo lo iyo maroodi la qoray iyo waa la hagaajiyaa meel baa la geliya waa loo daawasho tagaa laakiin wixii samiinkaay qiimaha badnaana wuu naga dhumay gacanteeni buu ka baxay fii jumlati maa fuqida wixii la waayey oo min oo min ka mid ah turaasina dhaxalkeena afamiin ee qaaliga ahaa buu ka mid ahaa wanaxnu anaguna canhu xaggiisa aafiluuna aan aafiliin ka nahay wa amaa fii majaali jahl intaas waa majaalka xagga cilmiga wa ama fii majaali ljihaadi dhanka jihaadka faxasbunaa waxaa nagu filan an naclama inaan ogaano ana cuqbata بن caamir aljuhani shahida inuu kala qayb galay maca rasuuli illaahi rasuulka micigiisa uxud iyo wamaa bacdaha uxud iyo wixii ka dambeeyo min almaqaasi duulaanaha wa annahu kaana wuxuu aha axad alkumaati geesiyaalkii mid ka mid ah alshaawisi ee halyeeyada ahaa almaqaawiiri ee cadcadaa maqaawiir macnaha geesiga daraf markaa ahaa macnaha kumaad ashaawiis iyo maqaadiir waa iska geesinimo dadkaasuu markaa ka ahaa mid ka ah aladiina kuwaasoo abluu muujiyey yowma fatxi dimashak maalintii dimashak furashadeeda acaza albalaa wacdaratan u weyn waacafhu waacdamhu uguna weyn acaza albalaa tan ugu saraysa wacdaro waacdamhu uguna weyn fakaafaahu waxaa abaalmariyey abuu cubaydat ibnu jaraax wuxuu ku abaalmariyey calaa xusni balaa'ihi wa cadalaha uu dhigay weynaanteeda bian bacaahu inuu u diray laftigiisa bashiiran asagoo bishaareeye ah oo u bishaaraynaya ilaa cumar ibn khadaab fi lmadiinati madiina liyubashiruhu bilfatxi si uu fatxigii dimashik ugu bishaareeyo fadalla wuxuu ahaaday amaaniyata ayaamin siddeed maalmood bilayaalihay habeenadeeda waa min aljumcati ila aljumca yuqduu asagoo dedejinaya asayra socodka duuna inqiطaacin asagoon kala goynaynin ayuu socday xataa bashara alfaaruqa ilaa faaruq uu ugu bishaariyey bilfatxi alcadiim guushii weyneed ilaa guushii cadiimkae ee weyneed ee la helay uu ugu bishaareeyey uma intaa ka bacdi inahu kaana wuxuu ahaa axad ulqaadati hogaamiyaashii mid ka mid ah juyuushi lmuslimiin muslimiinta ciidankoodii hogaaminayay allatii taasoo fataxad furtay misra fakaafa'ahu amiiru lmu'miniin baa marka haddana abaalmariyey mucaawiya bni abi sufyaan bian jacalahu inuu ka yeelay waaliyan barasaaf baaba calayha looga dhigay masra barsaaf looga dhigay dusheeda alaaa siniin saddex sano uma kabacdi uma kabacdi wajahahu wuxuu aaday uu u jihaystay liqaswati jaziira jaziiradda lagu magacaabo ruut oo fi fi lbaxri alabyad badda cad almutawasit ee dhexdhexaadka ah meeshaasaa haddana loo diray waqad balaqa wuxuu gaaray min waqad balaqa min walaci cuqbata cuqba jacaylkiisii ibni caamir aljuhani biljihaad uu jeclaaday annahu asagu waxa wuxuu xifdiyey alaxaadiid aljihaad axaadiidka jihaadka ka hadla fii sadrihi laabtiisa wakhtasa waxaa qaas u ah inta badan markaad fiirso axaadiista biriwaayatiha werinta la weriyo ee axaadiista lilmuslimiina muslimiinta loo soo wariyo wa annahu asaga da'ba wuxuu caado ka dhigtay calaa xidqi rammaaniyati inuu xariif ku noqdo rumaanka shishmada gantaal tuuridda inuu xaadiq ku noqdo aad u bartou xariif ku noqdo taana waa ka caada dhigtay xataa innahu ilaa asaga idaa araada haddii uu doono an yatalaha inuu ciyaaro talaha birami shishun buu ku ciyaari jiray banuuni iyo maqaar lahaa haraatiyo iyo uu ka facweynaa saasay xaaladiisu aed walamaa goortii marida uu xanuunsaday ama uu jiraday cuqbat ibnu caamir aljuhani marada almowt geelidii jiradeeda isagoo fii misra masr jooga jamaca baniihi ilmihiisu isku jamciye marka ayadoo la joogo waktigii geerida dhimashadiisuna ay soo dhowdahay oo maradkii meedkii xanuunka uu haayo ilmihiiso dhan buu wacay faawsaahum waa u dardaarmay muxuu dardaarmay faqaala wuxuu yidhi yaa baniya wiilashaydiye anhaakum can alaain saddex baan idinka reebayaa saddex arin iska ilaaliya faxtafiduu bihinna ilaaliya saddex arrin baan idiin dardaarmayaaye ilaaliya ko laa taqbaluu ha ka aqbalina alxadiiثa xadiiث can rasuuli اllaahi rasuulka xaggiisa ka yimid sal اllau alayه wasalam ilaa min iqatin qof lagu kalsoon yahay maahane qofaa diin iyo barasho diineed war iyo xalaal miradnimo run iyo qayr aad ku ogtiin meehee iska ilaaliya qof kale ha ka qaadayna xadiid ilan beentii baa badatay qof kasta waxbuu ku sheeg sheegayaa waxna aan ka jirin qaala rasuula lagu dul saaraya inta badan can abi hurayra la yidhaahdaa can abi hurayra iyo caaisha haddii la sheega dadku aad bay u jecel yihiin markaasaa xadiisa waxba ka jirin lagu saara marka iska ilaaliya ta koowaad ha ka aqbalina xadiid rasuulka laga wariya xaggiisa ilaa qof lagu kalsoon yahay maahane ta labaad walaa tastabiinuu daynta iska ilaaliya buu yidhi dayn ha qaadanina haddaad kari kartaan aad bay u dhib badan tahay daynta walow labistum idinkoo labisatiin xataa ha ahaatee haddaad wax kala weysaan alcabaa'a cabaayad idinkoo labistaan waa marada inta saa loo qaata dhexda ka furan xataa haddaad u baahataan dhar inaad gadataan oo wax kale aad weysaan kan xirta buu yidhi daynta iska ilaaliya walaa tastadiinuu hadm hadoymoobina dayn ha qaadanina walow labistum idinkoo labisatiinba may ahaato alcabaa cabo marooyin go-go-an xataa xirta intaad deel qaadan lahaydeen wixii alla idin siiyana waa wanaagee wax ku gata waxaadan helinna dayn iska ilaaliya waa aad bay mudillo u tahay waa maalintiina dulli habeenkiina murug waa daynta subaxii meel aad martid ma laha qofka daynta kugu leh xaggee ka geli hadduu ka hor yimaado adi si kalaad noqonaysaa waxaad dhahdid ma dhaqaano been waa ninka deemoolaha ah wax barbagaanda sheega waa asaga haddaan ku sinabu kule ago keena hadda haddaan ku siinaya waa dhuudhuumana maalintii oo dhan nin baa waxaa laga sheegay nin baa deen ku lahaa <clears throat> jidkuu kula kulmay nin u eg asagii ma aha asagu u malaynaya waa ka dhuunta <laughs> dukaan buu galay kii uu ka dhuubanaya dukaankii ku jiraba <laughs> kii uu ka dhuubanayay ee deenta ku lahaa dukaankii dhex taagan kii uu ka soo cararay maba aheen baa u ekaa marka dhibkaasi xidhiirigaasay leedahay baasha marka mashaakilkeeday leedahay laganama maarmo laakiin lagama maarmo in allaala intii laga maarmi karaa wanaagsan laakiin ilaahay waa noo ogolaaday yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuhu qora wain kaana duu cusra fanadiratun ilaa maysir ninka daynta lagu leeyahay hadduu culays u saaxiib yahay ribaha kor saarina ee iska suga buu dhaha ilahay ilaa u wax ka helo wa an tasadaquu khayru lakum inaad iska cafisaabana ka khayr badan nin intaa kaa dhuudhuminaya kaale markaad gacanta ku qaado nimeeqaan kugu leeya intaa waa kuu cafiye farxadda uu farxo waa wax aad iyo aad u weyn qofkii qof muslima qurba ka fayda ilah baa qurba addunya qurba aakhira ka fayda subxaana watacaala aan isku naxariisano marka deen ha qaadana buu yidhi walow labistum ta saddexaad walaa takturu walaa taktubu ha qorina shicran gabayga walaa taktubu ad qorta walaa taktubu ha qorina shicran gabay oo fatashqaluu bihi aad ka aada uga mashquushaan quluubakum quluubtina can lqur'aani qur'aanka hicir dadka shicirka qorqora shicirka kolley laba qaybsamaa midna diintaa lagu difaacaa oo khayr iyo wanaag baa lagu sheegaa oo waxyaabo khayr badan baa lagu tilmaamaa dhib kuma sugna nebigu waa lahaa shucaro u shacirta sal alla alيh wasalam oo islaamka ku difaacda nebiga ku ammaantaa amaa midkan qiimaha aan lahayn ee heesaha ah shucarada ah waxyaabaha qiimaha faraha badan aan lahayn midka noocaasa qiimo ma laha xadiisa wuxuu leeyahay in qalbigiina malax ay ka buuxsanto ayaa ka khayr badan intaad shicir bara lahaydeen inta qalbigan shicir geli lahaa maantana fanaaniin baa laisku bedela dadkii oo dhanba qof kasta waa fanaan qof kasta gabdhii yaryara hadda soo baxay waxay iska dhigdhigayaan fanaanin beri waxaa rabtaa inaad noqoto fanaanad baan rabaa inaad noqdo adi maxaa rabtaa inaad noqoto fanaan baan rabaa inaad noqdo shicirkii markaasaa qof qur'aan akrinaaya iyo qof qur'aan xafidi karaa iyo qof qur'aan baranaya nagu yaraada walaalayaal heesaa iska ilaaliya aad bay u dhibaato badan yihiin qalbi qalayl bay leeyihiin dhibaato fara badan baa lagu gaaraa waad u jeeddaa ninkan waa dhimanayaa caruurtiisu u dardaarmayaa shicirka iska ilaaliya hadhow qalbigiina qur'aanku ka mashquulinaya walamaa goortii adarakatu ay haleeshay oo ay soo gaartay alwafaatu geeridii dafanuhu waxay ku aaseen fii safxi muqatani meesha muqadam la dhaho korkeeda waa buur buur masar ku taalla dusheeday ku aaseen uma inqalabu dadkii aasay waxay u soo gadoomeen oo ay u soo aadeen ilaa tarakatihi wuxuu ka tegey yufatishuunaha ayagoo baarbaarahay muxuu bal ka tegay goorsidiisa hala furo gurigiisa hala fiirfiiriyo faidaa huwa qad khalaf wuxuu ka tegey bidcan wa sabciina dhowr iyo toddobaatan qawsa oqaansado dhowr iyo toddobaatan qaasba boorsada ugu jirta maca kulli qawsin qaaso kasta qarnin bay leedahay gees ama gabay bay lahayd ay ku jirto iyo wanibaalin leebab waqad awsaa bihina dhammaantoodna wuxuu u dardaarmay an yajcalna in lagu bixiyo la yeelo fii sabiili اllah nadar allah ilaahay ha iftiimiyo wajha alqaari qaarigaas qur'aanka bartee qaariga ahaa wejigiisa alcaalimi caalimka ahaa alghaazi duulaayaha ahaa duulaanka qaadaayey cuqbat bni caamir aljuhaniyi ahaa ilaahay wejigiisa ha iftiimiyo subxaanaه watacaalى wajazaahu ilaahay ha uga abaalgudo can اlislaami islaamkii wاlmuslimiina muslimiinta wixii uu u qabtay khayra اljaza abaalgudkan u khayr badan u fiicanna ilaahay ha siiya subxaanaه watacaalى cuqbat bni caamir aljuhani qisadiisii macaanayd ayaan meesha oga baxnay meeshana waxaa noogu dhammaaday qaybtii afaraad ee kitaabka juskii ama qaybtii shanaad baanu geli doonaa waxaana noogu soo horeeya xabiib bin zayd alansaariyu oo qiso cajiib badan ayadana ah iyo habeen dambe haddii rabbi idna subxaana wa tacaala wabilaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam